الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفuسنا ومن سيئات أعماaلنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إلaهa إلا الله وحده لا شريك له واشهد أنa محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاaبه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين اما بعد almabniyu lilmajhuul alficlu ficilkii almabniyu loo dhisay lilmajhuuli mid laga jaahil yahay ficilka waxaa loo qaybiyaa almabniyu lilmacluumi iyo almabniyu lilmajhuuli almabniyu lilmacluumi waxaa loola jeedaa ficil loo dhisay faacil inuu rafcisto macnaha faacilkiisi waa la yaqaan marka waxaa loo shaqlay oo qaabkiisa loo habeeyey inuu faacil qaadana almabniyu lilmajhuuli waxaa loo dhisay in faacilkiisii laga jaahil yahay oo uu naayu faacil qaato waxaa kaloo la yidhaha ficilka almabniyu lilmajhuuli lagu magacaabay almabniyu lilmafcuuli ficilkii loo dhisay inuu mafcuul rafcisto inta badan faacilka marka la xadfo waxaa naa'ib ka noqda mafcuulka labadaas laakiin tasmiyo labadaba waa la intiqaaday waa la naqdiyey almabniyu lilmajhuuli waxaa lagu naqdiyey faacilka marka inta la xadfo naa'ib uu ficilku rafcisanaa asbaabta faacilka loo xadfaa ma ahan mar walba in laga jaahil yahay ma ahan mar walba asbaabu xadfi اfaacil waa badan tahay maraa lilcilmi loo xadfaaba wa khuliqa اlinsaanu daciifa fiiri insaanka waa la abuuray ee qof walba waa og xataa iska daa muslimkae gaalku waa og axadka wax abuuray allah inuu yahay marmaraba lilcilmi loo xadfaaba ah, marna liljahliya loo xadfaa suriqa almataacu alaabtii waa la xaday marka saariqi lamaba yaqaan hadii la yaqaan waa laga dhigi lahaa marka sababaha loo xadfo faacilka ma ahan jahaalo oo kali ah saasaa lagu naqdiyey magaca kaloo ah almabniyu lilmafcuulina waa la intiqaadaasna sababka lagu intiqaadana waxay tahay marka faacilka la xadfo naaibka mar walba mafcuul ma noqdo shan shay a naaib noqota mafcuulu noqon karaa masderu noqon karaa darafuu noqon karaa jaarmajuurna waa noqon karaa weliba haddii uu yahay ficilka oo loo dhisay lilmajhuuli hadduu qowl yahayna jumla naaib faacil noqon karta shantaasa marka naaib faacil noqota marka mar walba mafcuul ma noqdo laakiin labadaba culummadu waxay uga jawaabeen waa sida badan haalibka weeye sida badan faacilka waxa loo xadfaa waa liأjli jahaala sida badan haddii faacil la xadfo mafcuulka naa'ib noqdo oo hadda weliba isagoo joogo wax kale maba naa'ib noqon karaan markaa min baabi taqliib wey saasay uga jawaabeen waxaa kaloo lagu magacaabaa ficilkaas mugayaru siiqa kii siiqadiisa la bedelay tasmiyadaasu intiqaad male wax lagu naqdiyo male ayadaa ugu fiicanaa la yidhi idaa buniya alficlu ficilka marka la dhiso lilmajhuuli lilmajhuuli ey liأjli اljahaalati can اlfaacil in faacilkii laga jaahil yahay marka loo dhiso fain kaana ficilku hadduu yahay maadiyan maadi duma waa la godaa awaluhu awalkiisa wa kusira waana lahoos dhigaa maa xarafka qabla aakiri aakirkiisa hortiisa ku sugan walow taqdiiran walow kaana alkasru kasrahaas ooba ahaado taqdiiran ay muqadaran kula qadaraaba ha ahaade ficilka marka loo dhiso faacil laga jaahil yahay macnaha waxaa loola jeedaa faacil la xadfay idaa buniya alficlu ficilka marka la dhiso lilmajhuuli ay liajli اljahaalati can اlfaacil in faacilkii laga jaahil yahay marka loo dhiso oo loogu talagalo inuu naaib rafcisto fain kaana ficilkii maadiyan hadduu yahay duma awalhu awelkiisa waa la godaa wa kusira maa xarafna waa la hoos dhigaa qabla aakiri aakirkiisa hortiisa ku sugan xarafka qabla aakirkana waa la kasriyaa walow taqdiiran walow kaana alkasru kasrahaas haba ahaado taqdiiran muqadaran kula qadara marka ficilka siiqadiisa waa la bedela ficilka mar haddii faacilka la cadfona ay faacilu qaadana siiqadiis hore waa laga bedelaa qaabka loo bedelana waa sidaan maadiya mudaarica loo kala qaadaa amarka male muqayaru siiqa asagu amar ma jiro muqayaru siiqa oo naaibu faacil qaataa ma jiro waa maadi iyo mudaaric maadigiiyuu hormariyey maadi haddii uu yahay xarafka ugu horeeya waa la godaa xarafka aakhirka ka horeeya oo qabal aakirkaana waa la kasriyaa kasraas mar wuxuu noqon karaa mid daahira marna wuxuu noqon karaa mid muqadara miaal naxwo qudiya almru arrinkii waa la dhammeeyey oo waa la faaruqay qudiya almru qadaa u ah ficilku markii hore laakiin markii loo dhisay majhuul xarafkii ugu horreeyey waa la goday qaafka qabla alaakhirka xarafka waa la kasriyey qudiya almru arrinkii waa la faaruqo waa la dhameeyey wa shuriba labanu caanihi waa la cabay awal sharaba uu ahaa shariba aan rabaa shariba saas marka maxay ku tuse qabla aakhirku hadduu marka hore kuu kasrisanaa kasriisiiad usdaysane hadda fiiri shariba uu ahaa markii hore hadda majhuul markii loo bineeyey awalka la iska godo qabla aakhirku awal kuu kasrisanaa shuriba waa la cabay allabanu caanihi labadaas misaal waxay yihiin ayadoo kasrada qabla aakhirka ay daahir tahay qudiya fiiri kasradii waa daahir shuriba waa daahir duriba qutila haddana wuxuu ku misaalinaa qabla aakhirka kasrada ah oo muqadara waa mudda waa la taagay alxablu xarigii wasiima waa la soomay ramadaanu ramadaan wabiica waa la gaday addacaamu cuntadii marka taqdiirta kasrada asbaabta keenaydaa laba kala ah mar waxaa loo loo qadaraa liأjli اidqaam marna liأjli اiclaal labadaas sababoodaa keena qabla aakhirka kasrada ah in la qadaro sababta keenayda laba weeye liأjli اidqaam mar idqaam daraaddiis weeye marna liأjli اiclaal iclaal daraaddiis weeye isagoo liأjli idqaam ah waxay yahay waa mudda waa la taagay mudda asluhu mudida fiiri mudida marka xarakadii ayaa labada daal midka hore laga xadfay lidalab اidqaam si layskugu idqaamo ilaa shuruuddii waa la hayaa wax lagu idqaami jiroo laba xaraf isku jinsiyan faasil u dhaxayn kan dambena uu muxarak yahay waa la hayaa markaasaa la yidhi mudda alxabl a xaragi waa la taagay labada misaaloo dambena waa iclaal wa iclaal daraaddiisa loo qadara asluhu suwima ramadaanu ramadaan waa la soomay suwima fiiri suwima qabla akhirku waa kasirsanaa suwima marka isagoo ah suwima suwima ustuhilat اlkasraةu calىa xarfi cilatin qablaha dama kasrada wowda saaran xarfu cilaha saaran damana ka horaydo culaysa ku sugan fanuqilat اlkasraةu ilى اlfaa'i bacda salbi xarakatihaa wowda oo caynulkelimada kasradii saarneed aa la naqliyey fa'daa loo naqliyey marka xarakadeedii laga xadfay ka gadaal oo damada aheed markaas waxay noqonaysaa siwma wowdii waa sukuunsan tahay kasrana waa ka horaydaa qaacidadiia markaas la marsiiyey walwaawu in yaskun wamaa qablun kasar faqalbuhaa yaaan ka miisaan ishtahab markaasaa loo qalbiyey ya markaasaa la yidha siima ramadaanu ramadaan waa la so markaa siima iclaalkeedu waa naqli iyo qalbi waa labadaas wa biica dacaamu cuntadii waa la gaday asluhu buyica buyica uu ahaa buyica waa sidii ustufilat اlkasraةu calىa xarfi cilati qablaha dama fanuqilat kasraة اlcayni ilى اlfaa'i bacda salbi xarakatihaa caynta oo ya-da ah ya-daasa caynulkelimaa kasradii saarneeda fa'da loo naqliyey markii xarakadeedii la xadfay ka gadaal marka ayada khalaas naqliga marka la sameeye ayba aheed kasrana waa ka horayda qalbi uma baahna biica waa la gaday adacaamu noqday marka iclaalkiisu misaalka dambe waa naqli faqad wax kale maahan wuxuu ku yidhi aslu akhiirayni labada misaaloo dambayda asalkooda bacda albinaa'i markii loo dhisay ka gadaa lilmajhuuli kan hore laftigiisa inuu natusay ahayd mudda alxablu ah, ilaa laftiisa waa taqdiiri moogtahay laakiin labada iclaalka uu xoogaa kuu caddayna aslu akhiirayni labada mihaalo ugu dambayda asalkooda waa siima ramadaan iyo biica dacaamu labadaas bacda albinaa'i markii loo dhisay ka gadaa lilmajhuuli faacil laga jaahil yahay asalku wuxuu ahaa suwima uu ahaa markaasaa la yidhi ustuqilat اlkasraةu calىa xarfi cilaةi qablaha dama fanuqilat اlkasraةu ilى faa'il kelima bacda salbi xarakatiha ale wa buyica wuxuu ku yidhi nuqilat xarakatulcayni caynta xarakadeediyaa la raray ila alfaa'i faada loo raray bacda salbi xarakati اlfaa xarakada faada saarneed markii la xadfay oo laga siibay ka gadaal sababtuna waa kan xaashiyada kugu sheega waxa weeya istifqaal اkasra calى اlwaawi wاlya istifqaalkaasa jira marka wuxuu ina aheed aheed اstufqilat اlkasraةu calىa xarfi cilati qablaha dama fanuqilat xarakaة اlcayni ilى اlfaa bacda salbi xarakaة اlfaa saas inuu marka iskugu rakibay aheed wyudm aniihi aniga waa la daminaa aniihi halkaadu celina damiirka maadiya laga soo hadla maadiga u celi maadiga laga soo hadlaye wyudam waa la godaa aniihi ani maadi maadiga xarafkiisa labeeyaa la godaa ayda noqoshe in kaana maadiga hadduu yahay mabduan ku lagu bilowday bitaan zaaidatin ta ziyaada haddii maadiga ta ziyaada lagu bilowday awelkii la godaayey waxaa lagu sii dara aniga laba xarafa la goda awalkana waa la godaa aanigana waa la goda laba xarafa marka la goda laba xarafa la godaa markaasuu kuu yidhi wayudamu waa la godaa aaniihi aani maadi maadiga xarafkiisa labeeya aydan noqosha aydan noqosh macnaha sidii awelkaba loo goday awelka awel la goday ma og tahay haddana aaniga lagu daraa in kaana hadduu yahay maadigii mabduu'an ku lagu bilowday bitaain zaa'ida naxwu tucullima alcilmu cilmigii waa la bartay dheh tuculima tacallama uu ahaa waa tafacala oo taadu waa ziyaado marka lagu bilowday taadana god cayntana god xarafka ugu horaya iyo xarafka labaad labadaas isla god tuculima alcilmu cilmigii waa la bartay wa tuqutila waa la dagaalamay awal taqaatala camrun wa zaydun ay ahayn taqaatala taadaasaa lagu bilowda taulmasjidada soo uma jeedid markii majhuul loo bineeyey awalka god taadii qaafkana god qaafka xaa ka dambeeyey alif alif hade haddii dama ka hor martay ma joogi karo isagu ee wow u qalbi alifka haddii ay dama ka hor marto isagu ma baaqi noqon karo fatxo keliyuu baaqi noqon karaa wow u qalbi marka tuqutila waa la dagaalamay dheh marka xarafka koobaad iyo ka labaadaa lagodaa mar haddii taaulmasjid lagu bilowdo haye wa awaluhu wa yudamu waa la godaa soo qadaro ويuطم waa l goda أwلهu أول الmaaضي maadiga xaرفka ugu horeeya iyo وثالثu xaرفka sadexeeya in kaana الmaaضي maadigu haduu yahay mabduءan ku lagu bilowday bhمسةi وصلi hمسةالوصل haddii hمسةالوصل lagu bilowday laba xaرفa la goda xaرفka ugu horeeya waa ko iyo xaرفka sadexaad labadaasa la goda qبل akrika sidii u kasrisan yahy mar walba mar haduuba maadi yahay majhuulna loo bineeyey marka laakiin awelka waxaa laga godaa kan ugu horeeya iyo xarafka saddexaad labadaasaa la godaa wa awaluhu wa yudamu waa la godaa awaluhu awalulmaadi maadiga xarafka ugu horeeya iyo wahaaliu xarafka saddexeeya in kaana ay in kaana almaadi maadigu hadduu yahay mabduu'an ku lagu bilowda bihamsati waslin naxwu istukrija wantuqila fiiri istakraja waa istafcala intaqalana waa iftacala de iftacala wey iftacala marka labadoodiyaa loo bineeyey labadana hamsatul wasfiyaa lagu bilowday ustukhrija hamsadana god ta'dana god labadaas isla god ustukhrija qabla akhirkana kasri untuqila hamsadana god haddee hamsada godkeedu wuxuu muuqana markaan wax ka horreyn ila hamsatu waa hamsatul wasli haddii wax laga hormariyo iyada la arki maa markaasuu yihi wantuqila fiili Ah, iyadu waa dhece haddii wax laga hormariyo sidaas darteeda saaliska unbuu ah, muuqanaya xarakadiisa wantuqila ad leeda haddaad wax ka hormariyo haddaadan waxba ka hormarinna untuqila ad leeda wain kaana maadi wain kaana ficilkii hadduu ahaado mudaarican maadi waa ka gudubn wain kaana ficilkii mudaarican hadduu ahaado duma waa la goda awalu xarafka ugu horeeya wa futixa waa la fadxinaa maa xarafka qabla aakiri aakirkiisa hortiisa ahaaday walow taqdiiran walow kaana alfatxu fatxuu haba ahaado taqdiiran haddii mudaaric uu yahay ficilka loo dhisayo majhuulka xarafka ugu horeeya damaa la saaraa qabla aakhirkana ataa la saaraa qabla alaakhirkana fatxaa la saaraa awalka haddii awal dama saaree tiyaad u daysane haddaysan saarayna mid cubas cusubaad keeni mudaarica meeqa wasinuu ka imaanayey hulaaثi rubaaci khumaasi sudaasi afar baab aha afarta hal midaa la godi jiray xarfanita ku ahaa rubaaci saddexda kale waa la fadxi jiray rubaacigii yukrimu soo maahan haddaad majhuulu dhisaydo awalku waa kuu godnay qabla aakhirka fadxi yukramu inta kii damaha u daysato saddexdii kalena awalka ka god marka awalka hadduu awal godnaana waad u daysan oo waa ku baaqi yeelin haddii uusan godnayna waad godi awalka qabla aakhirkana awal hadduu fadxisana waa u daysana sida kii taalmasiidka lagu bilowday taacala iyo tafaacala iyo tafaclala mudaaricooda sow qabla aakrika kama fadxisana sidaad ku daysane tacalama yatacalamu u ahaa soo maaha taqaatala yataqaatalu soo maaha tadaxraja yatadaxraju qabla aakrika awalu ka fadxisana kii awal ka fadxisana waa u daysane kii aan ka fadxisanayna haddaad fadxa usub saare waa intii kale intii kaleeto oo oo masiidka ahayd iyo wax alla adugu qaacidadaasaad ku socona tii qabl akrika awal ka fatxisanaa tiyaad u dayni hadduusan ka fatxisanayna fadxa cusubaad saare wuxuu ku yidhi wain kaana ficilka hadduu yahay mudaarican duma awaluhu awelkiisa waa la godaa waa futixa waana la fadxina maa xarafka qabla aakiri aakirka hortiisa ku sugan walow taqdiiran walow kaana alfatxu fadxuhu taqdiiran ba ha ahaadee liajli iclaal aw ilidqaam sidii oo kaleu noqona sababta taqdiirta keenayda ama waa liأjli اإclaam amase waa liأjli اidغaam labada mid wey naxو yuqda اmru arinka waa la xukmina awelkii waa la goday qabla akhirka fadxa la saaro fadxaduna waa daahira wa yushrabu labanu canihi waa la cabaa awelka waa la goday qabla akhirka fadxa la saaro waana daahir wa yusaamu ramadaanu waa la soomaa qabla aakhirka hadda fadxa kama muuqato laakiin waa muqadara aslu muxuu ahaa yuswamu ramadaanu yuswamu marka maxaa la yidhi yuswamu taxaraka xarfu cilati waa wowda taxaraka xarfu cilati wa qablahu saakinu صaxiixu nuqilat اxarakatu ilى saakin صaxiix haddana markaas markaas maxaa la yidhi qaacido kaleeto waxaa la yidhi waxay kuu noqotay mogta yusa ay kuu noqotay mogta yusaw uno waxaa tidhaha taxaraka xarfu cilatin asaalatan wanfataxa maa qablahu alana qulibat اcilaة alifan fasaara yusaamu ramadaan marka iclaalkiisu waa maxay waxa weeyaan waa naqli iyo qalbi naqli iyo qalbi weeye marka waa ku qadaran tahay a ku qadaranta wa yubaacu dacaamu cuntadii waa la waa la gadaa yubaacu asluhu yubyacu yubyacu marka yubyacu waxaa la yidhi taxaraka xarfu cilati waqablahu saakinu صaxiix nuqilat اxarakatu ilى saakini صaxiix kadibaa waxaa la yidhi taxaraka xarfu cilatin asaalatan wanfataxa maa qablahu alan nuqilat اxarakatu waxaa tira wanfatax maa qablahu alan qulibat اlcilatu alifa markaasu wuxuu noqday yubaacu طacaamu cuntadii waa la gadaa marka wuxuu noo misaaliyey xarakadii oo muqadaraa liأjli اclaal muxuu ka tegey xarakadii oo muqadaraa liأjli اdغaam inuu noo miaaliyo waaaladaa yumadu waa la taaga mada waa taagaya muddu waa taaga yumadu yumadu slhu yumdadu yumadu asluhu yumdadu labada daal mid ka horayda yumdadu fadxada saaran yumadu fadxada saaran u naqli miimka u naqli yum khalaas isku idqaan marka yumadu marka asluhu yum dad marka idqaamkiiyo ka tusano miaal nuunu tawkiid haadaa maxalo halkan waxaan ka gelaynaa nuunu tawkiid yejuusu waxaa bannaan taakiidu ficli اmri ficlulamar in la adkeeyaa bannaan muطlaqan xaalo aan la kala qaadayn ay bilaa shardin weeye walaa taqyiid shardi la-aan ficlu amarka waxaa bannaan in nuunu tawkiid la geliyo bilaa shardin walaa taqyiid ayadoon wax shardiya lahayn iyo wax qeyd ah saasaa bannaan sidaasaa bannaan yejuusu waxaa bannaan taakiidu اlficli ficilka in la adkeeyo yejuusu waxaa bannaan taakiidu ficli اmri ficlulamr in la adkeeyo muطlaqan xaalu yahay midaan la kala qaadayn ay bilaa shardin walaa tagyiir wa ama almudaaricu mudaarica falaa yu'akadu lama adkeeyo ilaa idaa subiqa marka lagala hormaro maahane biadaati amrin amar adaadkiis aaladiis aw nahyin biadaati nahyi nahyi aaladiis aw istifhaamin biadaati istifhaamin aalad istifhaam aw bin ashardiyati in lagala hormaro maahane intaasoo almudqamati lagu idqaamay fii ma azaa'idati aw amase kaana uu ahaado huwa mudaaricu waaqican mid dhacay fii jawaabi qasamin ficilku waa saddex maadi mudaaric amar maadiga ma la geliyo nuunu tawkiid maxaa nuunu tawkiid istiqbaalu tusaa shay la dalbaayo ayuu tusaa dalabuu tusaa sidiisa nuunu tawkiidku dalabna waxaa la dalbaa waa shayan weli dhicin shay dhacay lama dalbo qof fadhiyo ma la yidhaha fariiso lama yidhah marka dalabuu tusaa dalabna wax dhacayoo waaqica lama dalbo saas darteeda maadi waa isdiidayaanba maba la geliyo nuun tawkiid nuun tawkiid maadi lama geliyo maxaa soo haray amar iyo mudaaric mudaaricna shardil waxa weeye amarkana shardilana la geliyo amarkana shardilana la geliyo waxba looma shardiyo amar kasta waa geli kartaa mudaaricana bishardina lagu geliyo saddexdii ficil sidaasay kale yihiin marka wuxuu kuli yejuusu waxaa banaan taakiidu ficli اmri ficlu amar in la adkeeyo muطlaqan xaalu yahay midaan la kala qaadayn وأmا المضاaرc مضاaرcii فlaa يؤkd lama adkeeyo إilaa إdaa suبiقa marka lagala hormara maahane بأdاaةi أمrin alad amar tusayda sida laamulmar oo kale laamulmar markaa dalabuu tusaa dalabuu tusaa aw nahyin amase biadaati nahyi nahyi aala tusee aw istifhaamin biadaati istifhaamin amase aala tusee istifhaam aw amase bin ashardiyati in shardiyaa in lagala hormaro intaasoo almudqanati lagu idqaamay fii ma azaa'idati ah. aw amase kaana uu ahaado waaqican mid dhacay fii jawaabi qasamin jawaabulqasam mid dhacay wuxuu leeyaha mudaarica shardi waxaa ah in lagala hormaro waxyaalahan mid ka mid ah sida tusaale amar oo kaleeto ah, amar amar oo kale in lagala hormaro alad sida laamul amar oo kale ah, laamul amar oo kaleeto laamlamar oo kale in lagala hormaro layansuranna aad leedahay amase latansuranna waad u gargaaraho u gargaaraho u gargaare laamulamarka hormare latansuranna tansuru soo ahayn hal nina mufrad mudakara mukhaadaba ka dhig faacilkeed latansuranna waad u gargaaraho u gargaare latansurana laamta waxa weeyaan waad u gargaarayda waxaan ka dhignay waaan laamtii qasam ka dhignay waxaad ka dhigtaa labada labada waa kugu banaanta xaashiyada ku dhiga labada waa kugu banaanta laamta waxaa kuu banaan inaad fadxido oo aad ka dhigato laamulqasam maxaa kaloo kuu banaan laamlamar inaad ka dhigato amar markaan miaalayna waa inaan idhaahno litansuranna u gargaar wey markaas waad u gargaara markaas maaha litansuranna u gargaar oo u gargaar waa marka aad kasrido laamtuna waa laamlamar haddaad fadxidana laamulqasam ay kuu noqoneen maxaa leedahay latansurana waad u gargaarayda u gargaaraysa u gargaaraysa labaduba ku banaan marka amarkii waxaan ku miaalinaynaa laamtoo kasrisan litansurana waad u gargaaraysa u gargaaraysa waxaan rabaa litansurana u gargaar oo u gargaar waa inaan ka dhignaa dalab waa inaan ka dhignaa amaran ka rabna o nahyiga nahyigan laa tansurana ha u gargaarin oo ha u gargaarin istifhaam istifhaam hal tansuranna ma u gargaaraysaa u gargaaraysaa in shardiya oo lagu idqaamay maa zaa'ida fainmaa tarayinna min albashari axadda fainmaa tarayinna ama jawaabulqasam hadduu dhaco tallaahi laakiidanna laakiidanna laakidana laakiin meequu sheegay wuxuu sheegay amar nahyi istifhaam in shardiyaho lagu idqaamay maa zaa'ida iyo jawaabulqasam markuu dhaco jawaabulqasam markuu dhaco shanuu sheegay soo ma ahan waxaa ka fiicneed qaacido inuu sheego maxaa yal shantan kaliya maaha inuu qaacido ka dhigo sababtoo ah adaatu taxdiid hadday gasho waa waxawy nuuntu waa geli mudaaricii hadday ka hor adaatu taxdiid waxay leedahay hal tastafiidanna min ahli اlcilm hal tastafiidanna hal laa tastafiidanna dheh istifhaam waa miisaalinayey hal laa tastafiidanna war maad ka faa'iidaysatid ood ka faa'iidaysatid min ahli اlcilm wakadalika tamani waa la mid tamani hadduu ka hor maro waa gela nuunta mudaarica tamani hadduu ka hor maro waa gela nuunta laytaka tadlubanna alcilma laytaka tadlubanna alcilma ma cilmiga dalabta wakadaalika cardi hadduu ka hor maro nuuntu waa gela mudaarica alaa tukrimanna maad karaamaydid khaalida wakadaalika taraja hadduu ka hor maro nuuntu waa gele mudaarica lacalaka lacalaka tadhabanna waxaad mudanta inaad tagto tadhabanna lacalaka tadhabanna lacalaka tadhabanna sidaas darteeda meesha uu ka tiriyey adawaadda waxaa ka ficneed qaacide kuliya inuu bixiyo oo uu yidhaahdo walaa yalxaqu nuunaani walaa yalxaqu lmudaarica annunaani ilaa idaa kaana mustaqbalan fiihi macna dalab inuu qaacide ka dhigay ah ou yidhaahdo walaa yalxaq wاlmudaaric laa yalxaquhu nuunaani ilaa idaa kaana mustaqbalan fiihi macna dalab labadaa shardi inuu ku xidho labadaa shardi inuu ku xidho sidaasaa fiicne ou yidhaahdo wاlmudaaric laa yalxaquhu nuunaani labada nuunu tawkiid ma galaan ma haleeli karaan ilaa idaa kaana mustaqbala inuu mustaqbal yahay maahane oo uu mustaqbal tusaa mustaqbalkaasoo fiihi macna dalab uu ku jiro weliba macna dalab uu ku jiro oo labadaa shardi ku xidho sidaasay aheed si waxa dham ay u soo hoos galaan ah, waxa dhan ay u soo hoos galaan marka fiiri hadda mudaaricaan miisaalinay waxaad ogaataa amarkuna waa lamid amarku dhammaan misaalada mudaarican ka misaalin amarku waa lamid haddaa amarkii waxaan ku miaalinay maala adaatlmriga markaan miaalaynay haddaan nidhi litansuranna u gargaar u gargaar mudaaricu aha soo ma ahan amarkii maxay leedahay unsuranna u gargaar u gargaar oh. marka mudaarica maxaa kula mida ah? amarkiyaa kula mida ah. waxaan miaalinay marka amar waxaan miaalinay nahyi waxaan miaalinay istifhaam waxaan miaalinay in shardiyaahoo maa zaydaa lagu idqaamay waxaan miaalnay jawaabuqasam isagoo dhacay taxdiid adaatu taxdiid ayadoo kor martaan miaalinay tamaniyan miaalinay waxaan miaalinay cardi waxaan miaalinay taraji kulligoodna maxay isla soo hoosgelayaan almudaaric laa yadkhuluhu anunaan ilaa idaa kaana mustaqbala fiihi macna dalab wuxuu yidhi marka fain dakalad hadday gasho nuunu tawkiidi cala alficli ficilka hadday gasho wa kaana uuna ahaada musnadan mid loo tiiriye ila smin aahirin ism aahira ism daahira aw amase lidamiiri waaxidi mid keligiisa damiirkiis waaxid almudakeri ee lab laga dhigay futixa waa la fadxina aakhiruhu aakhirkiisa limubaasharati nuuni nuunka la baashiridiisa daraaddeed lahu mudaarica uu la baashiray sawaaءn waxaana isku mid ah kaana ficilkaasu ahaaye صaxiixan mid صaxiixuاlaakira aw muctalan ama mid muctalulaakir ah hadda wuxuu gudagalay aakirka ficilka sida loo shaqlayo marka nuunu tawkiid ay la xidhiidhsato aakirka ficilka wuxuu kow kuugu bilaabay faacilka horta la fiirina inaad ogaato aacilka aakirka sida loo shaqlayo inaad faataa waxay kaaga xidhan tahay horta faacilka inaad mar walba la socoto aacilkay la socotaa hadba faacilku siduu noqday noqonay faacilka ayay ku xidhantah arrintaas kow wuxuu ku bilaabay faacilku hadduu yahay isim daahira amase mufrad mudakara oo haa'iba hadduu yahay damiir u laabana ah, damiir u laabana mufrad mudakara labadaas wuxuu ku yidhi nuunu tawkiidka horta ficilka waa la baashiri lafdan wa taqdiiran ay kala baashireen taas macnaheedu muxuu ka dhigan yahay ficilkaas waa mabni ah. maxaana la saaraa fatxa la saaraa yah ku aaqilka ficilka fatxaduna fatxat اlbinaa ficilkaas kala qaad male inuu saxiilaaqil yahay inuu muctallaaqil yahay faacilkii hadduu yahay ism daahira iyo hadduu yahay damiir u laabanayo mufrad mudakar oo haa'iba aakirka waxaa la saaraya fatxa waana fatxat اlbinaa ficilkiina waa mabni wuxuu ku yidhi faidaa dakhalat hadday gasho nuunu tawkiida cala alficli wa kaana ficilkaasuna uu ahda musnadan ku loo tiiriyey ila smi daahirin isim daahira aw ilaa aw amase lidamiir اlwaaxidi damiir oo waaxid ah, ah damiir u labanaya hal mid waaxidkaasoo almudakeri lab laga dhigay futixa waa la fadxina aakiruhu ficilka aakirkiisa waa la faxina maxaa loo fadxinaa limubaasharati nuuni nuunka la baashiridiisaoo lahu mudaaricay la baashirtay nuuntia la baashirtay mar hadday nuuntii la baashirtay lafdan wa taqdiiranayna kala baashirtay markaas waa mabni ficilkii ficilkii waa mabni sawaan waxaana isku mida kaana ficilkaas inuu ahaado صaxiixan mid صaxiixulaakira aw muctala miaali naxwo laamta fatxo saar ama kasro saar haddii laakiin aad kasra saarto waa inaad ogaataa waa dalab markaas waxaynu tahay waa laamulmr haddaad fatxo saartana waa laamulqasr labadaa kuugu banaan labadaa kuugu bannaan waxaad leedahay layansuranna wuu u gargaaraya u gargaaraya u gargaarayaa zaydun zayd haddaad kasra saartaan maxaa leedahay liyansuranna ha u gargaaro ha u gargaaro zaydun zayd marka hadda liyansura waa ficil mudaaric oo mabni ah litisaalihi binuuni tawkiid aلhaqiila almubaashira waana صaxiixu aakir ficilkaas faacilkiisiina waa isim daahira asagoo faacilkii damiir mustatira yahay muctalulaakirna ficilkii yahay laba faa'iidaa kugu jirta miaalka dambena fiiri walayaqdiyanna waa xukmina oo xukmina haddaad laamta fadxida saasaa leedahay haddaad kasridana liyaqdiyana ha xukmiyo oo ha xukmiyo oo ha xukmiyo huwa ah, zayd faacilka damiir mustatira wey zayd u laabanaya mufrad mudakara u laabanayo haa'iba liyaqdiyana ha xukmiyo ha xukmiyo ha xukmiyo huwa zayd haddana ficilkii oo muctalulaakir ah oo yaqdii ahaa muctalulaakir ah ayuu nuunu tawkiidkii la xidhiidhsaday faacilkiina wuxuu laabanaa mufrad mudakar oo qaa'ida ah. fatxaa la saaray fatxadu waa fatxatulbinaa ficilku waa mabni maxaa yeele nuunu tawkiidkiyaa la baashirtay lafdan wa taqdiira haddana misaal kale oo faacilku u laabanayo damiir mustatir ah oo mufrad mudakar oo qaa'iba ah faacilkii wuxuu yahay waa damiir mustatira wuxuuna u laabanaa mufrad mudakar oo qaa'ibah liyadcuwana ha u yeero oo ha u yeero oo ha u yeero huwa zayd ah, laamta haddaad kasrido haddaad fadxido laamulqasam ka dhigatana layadcuwana waa u yeeraya ha u yeeraya u yeeraya ficilka xarafka ugu dambeeye waa wowda yadcuu waa kii ahaa fadxaa la saar fadxadaas waa fadxatulbinaa maxaa yeelay ficilka waxaa la xidhiidsatay nuuru tawkiid mubaashira lafdan wa taqdiiran ficilkii marka waa mabni wey aacilkiina waa damiir mustatir oo huwa ah oo u laabanaya mfrad mudkr oo qaa'bo zayd ah miaal kale waxay tahay ficilka mudaarica ah aakirkiisa mar waxa u dambayda ya wuxuu kuugu misaalay liyaqdiyana marna wowa u dambayda liyadcuwana uu kuugu misaaliya marna alifa u dambayda laakiin aliftu asal maaha aliftu asal maaha ee asalay ka soo gadoomta asalay ka soo gadoontay markaasuu wuxuu ku yidhi walayascayanna muxuu ahaa mudaaricu intaa nuuntu la xidhiidhsan yascaa u ahaa yascaa u ahaa u celi aliftan asalkeedii ilaa fatxa la saaraha la yidhi aakirkeed asalkeedu celi walayascayanna waa degdegayaa oo degdegaya oo degdegaya halkaasuu kuugu sheegayaa laamta inaad kasri karto aadna fadxi karto meel kasta miaalada halkaas wey meeshuu ka qabanaya xaashiyada meeshaas marka meeqa ayaan ogaanay ficil oo nuunu tawkiidku markay la xidhiidhsato aakirka la fadxina waa laba waa markuu faacilku yahay isim daahira iyo markuu yahay damiir mustatira u laabanaya mufrad mudakar oo haa'ib ah saddexuu ka tegi saddex kalaa sidaasoo kale ha jirta midda koobaad waxay tahay mufrada muanafa haa'iba damiir u laabana hadduu faacil ku yahay mufrada muanafa haa'iba markuu faacil ku yahay waa nuucaas oo kale daad ah, tidhaahdo hindun hindo litansuranna ha u gargaarto ha u gargaarto amase latansuranna waa u gargaare ha u gargaare ficilka nuunu tawkiidka la la xiriirsata waa la baashire fatxana aakhirka la saara waana mabni hindun gabadha hind ah latansuranna waa u gargaaraysaa u gargaaraysaa lataqdiyanna way xukminaysaa xukminaysaa litadcuwanna way u yeeraysaa u yeeraysaa kan kale oo uu ka tegay wuxuu yahay faacilku haddii uu yahay mutakalim keligiis mutakalim keligiis hadduu faacilku yahay waa la mid waxaad leedahay lansurana waan u gergaara u gergaara aakirka fatxa la saara waana lagu binayna lansurana gabadhi saasay leedahay keligeed hadlayd ninkii keligeed hadlayna sidaasuu leeyay lansurana waa hal qof oo mutakalima ama mudakar ha noqdo ama muanas ha noqdo kan shanaadu ka tegey wuxuu yahay oo la rabay inuu sheego mutakalim macahu hayruh hadduu faacilku yahay mutakalim wa macahu hayruh linansurana aan u gargaarna ama lanansuranna waa u gargaarayna u gargaarayna lanansuranna waa u gargaarayna u gargaarayna marka imisay noqdeen shanay noqdeen laba uu noo sheegay oo ah faacilku isim daahiraya marka uu noqdo damiir oo u laabanayo mufrad mudakaroo gaa'ib ah iyo saddexaan ku darnay oo ah faacilku markuu noqdo damiir u laaban mufrada muanafa aaiba markuu noqdo faacilku mutakalim waaxid ah iyo markuu noqdo mutakalim macahu ayru hantaas waa isku mid kaa soco hantaas waxaan ogaana waa mabni ficilku wuu ku yidhi waxaad kaloo ogaataa hadda waxaan misaalayna waa mudaaric soo maahan amarkuna waa nuucaas misaalkii lagu siiyo mudaarica amarku waa kuula mid maxaad leedahay markii mufrad mudakara aad amrayso unsuranna ah, unsuranna u gargaar u gargaar leeda ficilka fadxadaasaad aakhirka la xariirinaysa ah, unsuranna aad leedaha iqdiyanna xukmi aad leedaha udcuwanna u yeer ayaad leedaha iscayanna deg deg aad leedaha amarkii marka waa kuula mid mufrad mudakar ah oo mukhaadab ah marka aad amraydo wey marka aad amraydo mufrad mudakara oo mukhaadab ah markaad amraydo waay faidaa kaana ficilku hadduu ahaado musnadan mid loo tiiriyey ilaa damiir ااثnain laba damiirkood xudifad waa la xadfaa nuunu rafci faqad oo kali ah wa kusirad waana la kasrinaa nuunu tawkiid haddii ficilka faacilkiisu uu noqdo damiir ااثnain ficilkaas waa mucrab maxaa yeelay nuunu tawkiidka iyo ficilku isla baashiri mayaan ma isla baashirayaan waxa uu dhex maraya ficilka iyo nuunu tawkiidka faacilka udhex maraya faacilka udhex maraya marka maba is arkayaan ficilkii iyo nuunu tawkiidkii laa lafdan walaa taqdiir midna iskalama xariiraan lafdan wa taqdiirana u kala faslisayin faacilkiyaaba udhexeeya ficilku waa mucrab waa mucrab marka wuxuu ku yidhi faidaa kaana ficilku hadduu ahda musnadan ku loo tiri ilaa damiir ااثnain xudifa xudifat waa la xadfaa nuunu rafci faqad oo kali ah wa kusirad waana la kasrina nuunu tawkiid naxwo laamta sidaad u shaqashay kaaga xihanta marka iclaalku haddaad laamta kasrido oo aad tidhaahdo litansuraani nuunu rafcada waxaa loo xadfay liأjli اjaazim ilaa ficilka caamil jaazima ku jira oo laamuamarkiya jaazime marka waxay noqonaydaa awal muxuu ahaa ficilku intaa nuunu tawkiid gelin tansuraani saasuu ahaa soo geli laamuamarka litansuraani litansuraa u gargaaraba nuunu tawkiid kadib keen litansurana kasri nuun tawkiidka kasra saar ilaa litansurana wey marka hore nuun tawkiidku waa fadxisanta waa fadxisanta iltiqaa saakinaynaa jira xaal loo kasrina iltiqaa saakinaynaa looga fakara laleey iltiqaa saakininkuna saas ku suulina sababtaa fiiri markaa tidha litansura ficilka maxaa u dambeeya alif aliftii sukuuna saaran nuunu tawkiidkana maxay ka koobanta laba nuun oo midda horeyda sukuunsanta markaad isla xidhiirido tiraa litansurana markaad tidhaahdo iltiqaa saakiniina jira alifku waa sukunsan yahay labada nunna midda horeyda mudqamada saakinadaha sukunsan iltiqaa saakiniina jira markaasaa la yidhi nuuntaa la kasriyo haddii la kasriyo la yidhaha litansurani ha u gargaareen ma suulin iltiqaa saakiniinkii ma suulin waxba ma suulin maxaa yidhahay nuunta la kasriye waa midda dambe midda hore sideedii u sukunsanta marka laakiin waxaa la leeyahay halkan maxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaha iltiqaau saakinin calaa xaddihi wey waa meeshii la ogolaa calaa xaddihi wey sababtoo ah labada xaraf oo iltiqaau saakiniinka kulmeen midka hore muxuu yahay xarfulmad ka dambena laba xaraf oo isku jinsiya waxa weeyaan kan dambe xarafku jinsiyu ku idqaamay khalaas waa iltiqaau saakinayn calaa xaddihi waa meeshii la ogolaa oo hadda wala waaba la mid waa la mid waa la marka aad u badan yihi iltiqaa sakanin calaa xaddihi meeqaan qaadanay meeqaan ku qaadanay saddex mid mid mid tan u ahaa waxa wayan kan hore waa inuu yahay xarfu med kan dambena uu yahay xaraf ku idqaaman xarafku jinsiga kan labaadna wuxuu ahaa waqafka waqafka alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiina haddii maxaa ka horaya nuunta ya sukuunsan soo maaha waqfi alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin dhammaan ba haddee sidaasay u badan yihiin khaasatan faatixadoo kale aayaadkeeda tii saddexaadna muxuu ahaa isim mucarafa oo alig oo hamsatul istifhaam ay ka hor martay saddexdaas markaa tasriifu lcizigiiaan ku qaadana marka kanu kaasuu ka mid yihi waayo markaa litansuraani u gargaara dhe ama waxaa tidhaa latansuraani waad u gargaaraysaan oo u gargaaraysaan walataqdiyaani waad xukminaysaan oo xukminaysaan walaa tattabicaani sabiila aladiina laa yaclamuun marka haddii litansuraani aad tidhaa laamta waa qasriyey nuuntii rafcada maxaad u xadaftay waxaad u xadaftay liأjli jaazim laakiin haddaad laamta fadxido oo tiraahdo latansurani na uu noqonahay mogta maxaa loo xadfaa nuunu rafcada litawaali اamhaal ila saddex nuuna isku xiga saddex nuuna isku xiga litawaali اamhaala loo xadfaa nuunu rafcada marka la xadfo a iltiqaa saakinimaana waa la leeya alaa xaddi weeye nuunta un iska kas ilaa aakhiri waidaa kaana hadduu ahaado ficilkii musnadan mid loo tiiriyey waidaa kaana hadduu ahdo intaanaan kaas gelin waxaad tidhahdaa mudaarican miaaline amarkiina waa la mid ah. amarkii laba markaad amrayda maxaa leedaha unsuraani u gargaara unsuraani u gargaara ah. amarkii waa la mid miaal kastoo mudaarica lagaa siy waa tira amarki waa la mid ado inaad iska miaashataa waidaa kaana ficilku hadduu ahdo musnadan mid loo tiiriyey ilaa waawi jamci waidaa kaana ficilku hadduu ahaado musnadan ku loo tiiriyey ilaa waawiljamci fain kaana hadduu yahay saxiixan markaa waa la kala qaada waawuljamci marka loo tiriyo faacilku jamaaco noqdo mudaker ah waxaa loo kala qaadaa ficilka saxiixulaakir iyo muctalaakir waa la fiirina aakirka fiiri fain kaana ficilka hadduu ahdo saxiixan xudifat waa la xadfaa waawuljamci maca nuuni rafci nuunu rafciga la jirkiisa nuunu rafcigana waa la xadfaa waaw jamaacadana waa la xadfaa waa hadduu ficilku saxiix yahay ah. waxaana la baaqi yeelayaa damada wowda ka horayda daliilan calayha xashyadanka kugu taal wa baqiya damatu maa qabla alwaawi daliilan calayha ah. wowda damada ka horaydaana la baaqi yeelaya oo xarafka xarafka ka horeeya wowda damadiisaa lagu baaqi yeela damadiisaa lagu baaqi yeela naxwo litansurunna u gargaa litansurunna u gargaara yaa qawmi tolkeeyo muxuu ahaa asalku tansuruna uu ahaa intaan nuunu tawkiidku imaan laamtuna aysan imaan laamta ama ka dhig laamul amar ama laamultawkiid laamul qasr midda rabta ka dhigo intaan laamtu imaan haddaan laamta la gelin nuunta maba la keeni karaba ah, ficilka ma geli karto nuun tawkiidku haddaan laamta la keenin marka waxaa tiraa asalku u ahaa tansuruuna tansuruuna asagoo ah soo geli laamta soo geli waa ficil saxiixulaakira faacilkuna waaluljamaacaye soo geli laamta laamta haddaad marka kasrido oo tidhaahdo litansuruu nuunu rafcadii maxaa loo xadfay liأjli اjaazim liأjli اljaazim laakiin haddaadan laamta kasrin ee laamta aad fadxido ood laamulkasam ka dhigato waxaa leedahay latansurunanna aad leedahay nuur tawkiidkaad iska keenay markaad keento waxaa leedahay nuunu rafcada xadaf litawaali اamhaal saddex nuunaa isku xigta nuunu rafcadii iyo nuunu tawkiidko laba nuun ah markaad aad xadafto nuuno rafcadii iltiqaa saakiniina dhaca yuu ka dhex dhaca waawl jamaacada sukuunsan iyo mudqamada saakimada labada nuur tawkiid midda horayda oo sukuunsan marka waxaad leedahay xaraf صaxiixa iyo xarfu cilo ayuu ka dhex dhacay ad xarfulmadka xadaf maxaa yeelay waa liwujuudi maa yadulu calayha wax tusaan haysana maa waxa weeyaan ltansurun latansuru maxaa ka horeeya wowdii damo khalaas damadaa tusayda wowda xadaf liwujuudi maa yadulu calayha xadaf markaasaad leedahay latansurunna waad u gargaaraydaa ficilkan ma mabniya mase waa mucrab ficilkan ficilkan waa mucrab oo nuur lama xiriirto waa la xiriirta laakiin lama baashirin xagga lafdiga ha kala baashirtee xagga taqdiirta lagu kala fasliyey maxaa yaele waawljamacadii udhaxayda faacilka udhaxeeya faacilka udhaxeeya xagga taqdiir ahaan waa mucrab marka ah. la tansuruna waad u gargaaradan yaa qowmi wain kaana ficilkii naaqisan hadduu yahay markaas naaqis u noqdaa waa lasii kala qaadaa waa lasii kala qaadaa wuxuu ku yidhi wain kaana ficilkii naaqisan hadduu yahay wa kaana uuna aada maa xarafka qabla xarfi اcila xarfucilaha xarafka ka horeeya madmuuman ku la goday aw maksuura mid la kasriyey xudifat waalxadfa ayda noqoshe laamulficli ah. haddii ficilka uu yahay muctalu aakir waawljamaacana faacilkii la xidhiidsato nuutawkiidna ay la xidhiidhsato waxaad fiirinaya xarfulcilaha ficilka u dambeeya xarakada ka horeyda Ah, xarakada ka horeyda xarafka ka horeya xarakadiisa xarafka ka horeeya hadday dama saaran tahay xarfu cilah oo laamta xarafka ka horeeya hadday dama saaran tahay ama kasra saaran tahay waa la xadfa laamulficilki marka la xadfo hadday dama saareed xarafkii ka horeeya damadiyaa lagu baaqi yeela hadday kasra saareedna damaa la saara damaa la saara labadaas ka hore damaa la saara waa kana naxwo latadcunna waad u yeeraysaano u yeeraysaano u yeeraysa lata lataqdunna waad xukminaysaano xukminaysaan latadcunna asalku wuxuu ahaa intaan laamtan iyo nuunta la gelin tadcuuna weliba asalkii hore wuxuu ahaa tadcuwuuna uu ahaa asalkii hore tadcuwuuna waxaa ku jira laba damo iyo laba wow tawaalulamhaala ku jira labada wow midda horayda damada ka tuur meel loo naqliya kama horayde dama ka horayde iltiqaa saakiniina dhacay wowda horayda xadaf waxay noqotay tadcuuna waad u yeeraysaan tadcuuna iyadoo ah laamul qasamkii soo geli nuun tawkiidna keen latadcuunanna waxaad tidhaa nuunu rafcada waxaad u xadaftaa litawaali اamhaal maxay noqotay latadcuuna iltiqaa saakiniina dhacay wuxuu ka dhex dhacay waawljamcada saakina iyo nuunta mudqamada saakinada hadaf waawljamcada liwujuudi maa yadulu calayha waxna tusaan haysana dama ka horayda marka waxaa tira latadcuna waad u yeeraydan u yeeran ficilkuna waa mucrab ah, nuur tawkiidku lafdan waa kala baashira lakiin xagga taqdiirta faacilkee u dhexeeya lataqdunna asalku wuxuu ahaa ficilku moog wuxuu ahaa markii waawljamaca lala xariiriyey taqdiyuuna uu ahaa taqdiyuuna uu ahaa asalku taqdiyuuna asagoo ah waxaa tiraa fastusqilati damatu calىa xarfi cilatin qablahaa kasratun waxaa la cuslaystay damo xarfu cillo saaran kasra ka horaydo fanuqilat damatu ilaa cayni اlkarima bacda salbi xarakatiha taqdiyuuna isagoo ah ya-da damada saran daadka u inta xarakada ka xeerto lataqduuna uu noqday marka laamul kelimadii waaba xadfanta marka ayadoo nuunu tawkiidba la gaarin ay xadfanta lataqduuna isagoo ah waxaa taqduuna isagoo ah laamtii laamulqasamkaad keen nuunu tawkiidna geli lataqduunanna waxaad tidhahdaa nuunu rafcada litawaali اamhaali xadaf lataqdunna iltiqaa saakinayna dhacay wowda oo waawljamaacada waa sukuunsanta labada nuuna midda horeydaa sukuunsan waawljamaacada xadaf liwujuudi maa yadulu calayha lataqdunna waad xukmayda haddaad laamta kasiro laam amar ka dhigtana nuunu rafcadii maxaa loo xadfay markaas liajli اljaazim intaas kaliya had uga duwe latadcuna waad u yeeraydaan wala taqduna waad xugmaydaan yaa qoomi tolkayo bidami maa xaraf la godidiisaad ku leedahay qabla nuuni nuunta ka horeeya ah, nuun tawkiidka xarafka ka horeeya tadcuna caynkaa ka horeeya waa god waxa weeyaan taqduna daadkaa ka horeeya damaad saarta waad god fi alaaati saddexdaba xarafka ka horeeya nuun tawkiidka saddexdaba saddexdu aawa mid waa midkii saxiixul aakirka ahaa latansurunna waad u gargaaraysaa midk waa ah, midka saxiilaakhirka ahaa ko ku qoro ah, raqam ko ku qoro laa tadcunna waa ahaani ah, oo waaw ku jirana lataqdunnana waa haali oo ya-da ku jirana marka saddexdaba xarafka ka hor inuu tawkiidka dama la saara laakiin way kala duwan yihin way kala duwan yihin labadan maba ahan laamulkelime ma ogtahay tadcunna Ah, waxaa ka horay nuur tawkiidka waa caynulkelima ee eh, maahan laamulkelimihi laamulkelimihi waa cadfan yahi laakiin kan hore waxa dambe u saaranta waa laamulkelimihi ilaa sacilaaqil u ahaayo fain kaana hadduu yahay maa xarafka qablaha nuuru tawkiidka ka horaya maftuuxan ku la fadxiyey xadafta waad xadfe laam alficli wa baqiya waxaana baaqi noqona fatxu maa xaraf la fadxintiis qablaha nuunta ka horay haddii ficilka nuuru tawkiidku la xariirsane uu yahay muctalulaaqil muctal aakir ha ahaadee aakirka xarafka ka horeeya qabla aakirkaana fadxa saaran oo xarfu cilaha fadxa ka horayda nuunu tawkiid haddaad la xidhiirido maxaad samaynaya wuxuu ku yidhi fain kaana hadduu yahay maa xarafka qablahaa laamta ka horeeya maftuuxan kula fadxiyey fatax xadafta waad xadfee laam alficil wa baqiya waxaana baaqi noqonaa fatxu maa xaraf la fadxintiis qablahaa laamta ka horreeyey waxaragta waadna xarakaynaye waawal jamci bidam wowda markaas lama xadfi karo maxaa yal wowda waxaa ka horeeya fatxo fatxaa ka horeyda fatxa marka wow tusime haddii la xadfo marka wowda laftirkeedaad xarakayne si iltiqaaw saakiniinka looga badbaado ma la xadfi karo ila naxwo latascawunna latublawunna fiiri tascaa uu ahaa ficilka mudaaric tascaa uu ahaa ficilka mudaaric tascaa ayadoo ah waaw jamaaca la xariiriya tascawuuna tasca u tascayuuna weliba u ahaa saas ah tascayuuna u ah. aha tascawuuna maaha tascayuuna tascayuuna ayadoo ah waxaad tidhahdaa taxaraka xarfu cilati wanfatax maa qablahu qalibat cilatu alifan iltiqaa saakiniina dhacay yuu ka dhex dhacay wuxuu ka dhex dhacay alifta ya-da ka soo gadoontay iyo waaw jamaacadii xadaf alifta xadaf ayadaa xarfumadeeda tascawna uu noqdo tascawna asagoo tascawna ah laamulqasam soo geli tascawna asagoo nuunu tawkiidna keen tascawnanna tawaalulamhaal nuunu rafcada xadaf tascawna iltiqaa saakinina dhacay waa mudqamada saakinada iyo waaljamaacada watacadara xadfu axadihimaa mid in la xadفaana suurtagal ma tacadara xadفu waaw اjamaacaةi لcadami ma yadul عalayha wax ku tusaa kama horeeyaan فadxaa ka horeeya فadxana wow kutusimin وتacadara xadفu nuuni tawkiid lifawaati macna اlmaqsuudi biha macnihi dhama loo keena la weyne di la xadfo xaa la sameeya marka xal hala raadiya lh wowda xarakaha la saaro looga fakado iltiqaw saakanayn xaraka u jinsiya saar dama saar latas latascawunna waa degdegaydaanoo degdegayda latublawna waa la mid asalku wuxuu ahaa markii waalu jamaca lala xariiriyey tubla tublawuuna uu horta noqday markii hore asalkii koobaad tublawuuna kan hor tascayuuna soo ma ahayn kan waa tublawuuna tublawuuna asaga waxaa la yidhi taxaraka xarfu cilatu wanfatax maa qablahu qulibat cilata alifan iltiqaa saakiniina dhacay waa alifta ka soo gadoontay wawda iyo waawljamacadii alifta xadaf ayadaa xarfumadii waxay noqotay tublawna ayadoo tublawna a ah laamulqasamka keen nuuru tawkiidna geli latublawnan tawaal amhaala yimid nuuru rafcada litawaal amhaal xadaf markaad xadafto wuxuu noqday latublawna iltiqaa saakiniina dhacay wuxuu ka dhex dhacay waawiljamacada oo sukunsan iyo mudqamada saakinada wa taadara xadfu axadihima taadara xadfu waawiljamaaca licadami maa yadul calayha wa taadara xadfu nuuni tawkiid lifawaati macna almaqsuudi biha waxaa la yidhi marka waawiljamaacada hala xarakeeyo iltiqaasakeenka si looga badbaado xaraka u jinsiya saa latublawunna saasuu ku noqday dhammaan kuwa waawljamcada lala xariiriyey amarkooduna waa sidaas oo kale amarkii ka yimidna sidaas oo kale u noqona wallahu subxana wa tacala aclam sala allah waslama baarak cala nabiyina